يا قلوبا من حديد في نفوس كالجبال يا براكينا تلظى بين ساحات القتال يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال يا قلوبا من حديد في نفوس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku soo dhowaada warka maalinlaha warbaahinta aljirateen waa maalimo axada ah, taariikhdan ay ku beegan tahay labiiyo tobanka jamaadul aakhir kun afar boqoliyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeena ugu darkaroon labaatan ka tirsan ciidanka ridada masar oo lagu dilay weerar askarta khilaafad ku qaadeen meel u dhow eeraboorka alcariish ee wilaayada saynaa waxaa la burburiyey laba gaari ay wateen ciidanka ridada nigeriya kadib markii dhabgal askarta khilaafad u dhigeen degmada maalin futur ee deegaanka harada jaad ee wilaayada galbeedka afrika warkii oo faahfaahsan aynu ku bilowno wilaayada saynaa labaatan ka tirsan ciidan ridada masar oo lagu dilay weerar askarta khilaafad ku qaadeen meel u dhow eerboorka alciriish tala saarasho alle kadib askarta khilaafad ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidan kirdada masar ku leeyihiin koonfurta xayusafa ee u dhow eerboorka alcariish waxaana halkaa ku dhex maray dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan allah wuxuu u suurgeliyey inay ku dilaan labaatan murtad intii kalena goobta ay isaga carareen mujaahidiinta ayaa gebi ahaan la wareegay gacan kuhaynta saldhigga intaysan ku soo noqonin goobihii ay ka tageen iyagoo wateen wuxuu allah subxaanahu wa tacaala ku soo arsaaqay oo qaniimooyin ah allah ayaan ku mahadsan haataana wilaayada galbeedka afrika waxaa la burburiyey laba gaari ay wateen ciidanka ridada nigeriya kadib markii dabgal askarta khilaafad u dhigeen degmada maalin futur ee deegaanka harada jaad dhammaan waxay la socdeen dhimashay dhaawacday ku noqdeen allah ayaan ku mahadsan isla wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafadaya daraad waxay weerar ku qaadeen fariisan ee ciidanka rada nigeria ku leeyihiin tuulada shatemariya ee deegaanka difa waxayna ku dileen weerarka hal murtad qaar kalena way ku dhaawaceen waxayna ka soo qaniimaysteen toddoba gaari allah ayaan ku mahadsan markaana aynu wareegno wilaayada shaam raqa askarta khilaafadaya waxay rasaas la beegseen gaari ay leeyihiin murtadiinta biikikeeda oo maraya tuulada tibyaan waxaanu ku halaagsan saddex murtad oo la socdeen allah ayaa ku mahadsan ugu dambayntii alkheyr ee wilaayada shaam askarta khilaafadaya waxay rasaas la beegsadeen gaari ay leeyihiin murtadiinta biikikeeda oo marayay tuulada tibyaan waxaanu ku halaagsan saddex murtad oo la socdeen allah ayaanu ku mahadsan halka ayuu nagu dhan yahay warkii maanta aad kala socoteen warbaahinta la wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu رؤوس كالجبال يا براكين تلظى بين ساحات القتال يا أسودا في بلاد هان فيها كل غالي يا رجالا يعشقون القتل في سوح النزال يا قلوبا من حديد في نفوس